qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka allah calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi kullu sulaama xubin kasta kulligeed oo min annaasi dadka ka midihi calayhi xubinkaas dushiisa waxaa ah sadaqatun sadaqa ayaa dushiisa ah kulla yowmin maalin kasta kulligeed xubin kasta oo xubnaha bani aadamka ka midihi sadaqa ayaa laga rabaa oo dushiisa ah maalinkaasoo tatlucu fiihi shamsu kulla yowmin maalin kasta oo tatlucu fiihi ay soo baxdo ashamsi qoraxi ay soo baxdo yacnii intuu nool yahay wey maalin kasto ay qorax u soo baxdo waxaa laga rabaa qofka insaanka ah in uu maaragtay xubin kasta oo xubnihiisa ka midihii inuu sadaqo ka bixiyo markaasuu nebiga sadaqadii sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi tacdilu bayna bayna markaad kala saaridda aad kala saarto tacdilu bimacnaa tafsiilo wa taxkum kala xukumidda aad kala xukunto iyo kala saaridda aad kala saarto bayna alinayn laba qofood oo ishaysataahi sadaqatun sadaqa weeyaan marka cadluka bayna alinayni sadaqa cadaaladda aada u samayso iyo xukmuka bayna alinayni waxaa weeye laba qofood aad kala saarto waa sadaqa waay wa tuciinu arajula calaa daabatihi iyo wa tuciinu arajula ninkiibaad u kaalmayni calaa daabatihi daabadiisii uu rabay inuu fuulo ayaad fataxmiluhu calayha daabadiibaad qofkii u qaadaysaa fataxmiluhu qofkiibaad qaadaysaa calayha daabadii korkeedii baad saari aw amase tarfacu lahu markuu daabada isagii fuulo gaarigiisii iyo faraskiisii wuxuu raaci lahaa baa tarfacu lahu u kor yeelaysaa calayha daabadii baad waxaad ugu kor yeeli mataacahu alaabtiisii ayana arrinkaasna waa sadaqatun weeyaan yacni waxa weeye icaanatuka arajula fii daabatihi sadaqa kaalmadaada aad u kaalmayso qofkii daabadiisii ood asagu qaadoo dul saartaa ama alaabtiisi aad u saarto waa sadaqo weeyaan walkalimatu ayiba kelimadii wanaagsanaydna sadaqatun sadaqa weeyaan wa bikulli khadwatin tallaab tallaabo kasta kulligeed tallaab kasta kulligeed oo tamshiiha ila salaati salaadda aada ugu soo socoto sadaqatun sadaqa weeyaan salaadda gurigaadaad ka soo baxday masaajidkaad soo aaday tallaab kastoo aad tallaabsatana sadaqa uu ilaahay subxaana wa tacaala kaaga dhigayaa weeyaan wa tumiitu aladaa wareejinta aad wareejinayso yacni dhibkii ood wareejiso can iariiqi waddada aad ka wareejisana sadaqatun sadaqa weeyaan bimacnaa imaadatuka aladaa can iariiqi dhibaatada aad waddada ka wareejiso wixii muslimka dhibayey ayana waa sadaqa wey rawaahu lbukhaariyu wa muslimun xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa saxiixoonkooda ku soo saaray weeyaan xadiidkan sida bukhaari iyo muslim ay u soo saareen ibnu xibbaanna fii saxiixii buu ku soo saaray wuu saxiixiyey isagana weeyaan nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam bani aadamka xubnihiisa xubin kastoo ka midahi maalin kasto ay qoraxda ay u soo baxdaahi in sadaqo qofka laga doonayo xubin kasta inuu sadaqa ayaa dusheeda ah oo inuu bixiyo laga rabaa bani aadamka marka meedbax bunood buu leeyahay siduu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam cilmulxadiidna ay sugeen yacni maaragtay tibiga iyo dhakhaatiirtuna ay sugeen fii casrina alxaadir wakhtiyadeennan dambena ay qireen nebiguna horay u sheegay min aclaami nubuwatihina ka mid ah nebinimadiisa wixii tusiyey ka midii bani aadamka wuxuu leeyahay saddex boqol iyo lixdan xubnood mifsal ayaa la yidhaahdaa iyo isgoysye ah ay jirkiisa ku yaal saddex boqol iyo lixdankaas mifsal ama xubin kasta kulligeed sadaqo ayaa laga rabaa maxaa yeelay xadiid imaamu muslim fii saxiixihi uu ku warinayo xadiidu caaisha radia allaahu canha waxay leedahay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi khuliqa bnu aadama calaa sittiina wa alaai miati mifsalin bani aadamkaa la abuuray waa la abuuray waxaa lagu abuuray saddex boqol iyo lixdan xubnood isagoo jirkiisa uu yahay mafaasishiisa yani waxyaalaha kala googo-aan mifsal waxaa la yidhaahdaa yani maarata halkaanoo kale waa mifsal isgoysyada xusulka weeye eh, maarata halkaa farta waxaaso dhana mafaasil la yidhaahdaa waa xubnihii unbaa loo jeedaa markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faman dakara allaha qofka alla xuso subxaanah wa tacaala waxamid allaha ilaahay ku mahadiyo wahallal allaaha allah subxaanahu wa tacaala laa ilaaha ila allahu badiyo oo tahliishii la yimaado wasabaxa allaaha allah ku tasbiixsado wa casala xajaran can ariiqi lmuslimiina muslimiinta waddadooda dhagax ka leexiyaahi ow casala shawkatan ama qodax waddada ka wareejiyaahi ow casala cadma ama laf ka wareejiya laf meesha taallay dadkii dhibi lahayd dariiqii ka wareejiya aw amara bimacruufin aw nahaa can munkarin amase yacni wanaag dadka faro waxaa munkarkana ka reebaa cadada tilka sitiina waalaaiimiati waalaaiimi'ati sulaama lix iyo saddexdaa boqol iyo lixdankaas cobnood caddadooda oo kale wanaaggaas uu sameeyo wuxuu leeyahay amsaa min yowmihi waqad zaxzaxa nafsahu can innaari maalintiisa wuu galabaystaa qofka intaa sameeyo isaga oo naftiisa cadaabkii ilaahay ka fogeeyey oo ka dheereeye weeyaan intaba sidoo kaleeto xadiid imaamu axmed iyo abu daawuud ay warinayaan xadiidu burayda wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu leeyahay fi linsaani alaau miati wa sittuuna mifsala bani aadamka saddex boqol iyo lixdan xubnood ayaa ilaahay uu ku abuuray facalayhi an yatasadaqa can kulli mifsalin minhu waxaa dushiisa ah in uu oo laga rabaa inuu ka sadaqaysto xubin kasta kulligeed inuu ka sadaqaysto bisadaqa sadaqa inuu ku sadaqaysto weeyaan markuu sidaa yidhi bay saxaabadii weydiiyeenay yidhaahdeen faqaaluu yaa nabiy allaahi waman yutiiqu dalika oo yaa awoodi karo qofka awoodi karaahi waa kee saddex boqol iyo lixdan xubnood inuu xubin walba horteeda wax uga sadaqaystaa yuu yahay qofka awoodi karo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam annuqaacatu fi lmasjidi tadfanuha waashayu tunaxiihi can اطariiqi waxa weeyaan masaajidka wasakh ku aragtay ila masaajidka nebiga wakhtigiisa wuxuu ahaa ciid buu ahaa dirme iyo gogolii midna ma oolin marka qofku waxaa dhici karta inuu candhuuf ku tufo yacni maarata xaaka u ku tufo waxaa ka mida buu yidhi waxa aad helayso oo ajriga aad ka helayso sadaqada sadaqadai candhuuftii aad tuftay inaad aasto oo duugto ama waddadaas wax dhib yaallo aad dadka ka wareejiso weeyaan markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu yidhi markaasi hadduusan qofku intaas uusan helaynin fa in lam yajid hadduusan samayn karin candhuufoo aase iyo wasaqoo dhul ka qaaday iyo dhib ummadda uu ka wareejiya hadduusan heli karaynin wuxuu leeyahay farakcat اduxaa'i tujziika yani waxa weeye laba ragco oo salaatu duxaa aad tukatid baa intaasoo dhan kaa kaafinayso laba ragco oo salaata duxada aad tukato lanna xubnahaadii oo dhan baad ka shukrinaysaa markaad salaada tukanayso qalbigii waxbaad ka akhrinaysaa oo waxbaad ka ictiqaadin carabkii waxbaad ka akhrinaysaa xubnihiina waad ka shaqaynaysaa kulli weeyaan marka salaatu duxada labadaa ragco aad tukataahi way kaa gudi weeyaan halkan markaa xadiidkan wuxuu noogu sheegay sadaqada waxaan inaysan wax gooniya ahayne wax fara badan inay tahay waa marka ilaahay dartiis wax walba ula jeedo oo alla dartii aad u samaynayso nebigu wuxuu noo sheegay oo yidhi tacdilu bayna nayn bayna اinayni sadaqa laba qofoodoo isaysataad u timid adigay xaakim kaa dhigteen neeshisii bay ku dhaheen labadii qofaad kala saartay maxaa wax ku kala saaraysaa laba shay waxbaa lagu kala saaraa imaa ina sulxi lagu kala saaro oo heshiis dadka la heshiisiiyo wa imaa in xukun aa riddo labadaasaa lagu kala saaraa yacni sulxigana waad ogtihiin inta sulxi la heli karo sulxiga ayaa fiican in dadka wax lagu dhammeeyo yacni taasaa wanaagsan inta sulxi la heli karo laakiin waa goorma waa markii qofka saaxibulxaqa uusan kuu caddayn oo xaqii inay qofka madluumka ah aysan kuu cadayn arintiisa weyaan lanna sulxiga waxaa la yidhaahdaa wasulxu sayid اlaxkaam sulxiga wuxuu yahayba axkaamta waxaa la yidhaha xukumka dadka lagu kala saaro sayidkooduba waa xukumka weeyaan isagaa ah sayid اlaxkaam wey inaa ummadda wax lagu kala saaro ayaa waxayba tahay yacni axkaamta keeda sayidka ah weeyaan laakiin markii uu xaqa cad yahay oo qof qofna daalimiya qofna madluum yahay qofkii xaqa lahaa adoo u jeedo xukumi karo oo odhan karo qofkan xaqiisa sii inaad sulxi u leexato lama ogola waa idin heshiisiina inaad tidhaahdo ma ah waa inaad tidhahdo xaqaan bixi waa lagugu leeyahay dhiib inaad tidhaahdo weeyaan saaxibulxaq inaad uxukunto ayaa lagaa rabaa weya walidaalika qudaada waad aragtay inta badan dadka maanta joogo muslimiinta ah saasay u badan yihiin ayadoo qofkii saaxibulxaqa ahaa oo xaqiisii ou leeyahay u jeedaan ama kan oo yani mudaciga ha noqdo oo wax sheeganayo ama kan mudacaa calayhiga oo wax lagu sheeganaya ha noqdee ayagoo u jeedo bay haddana waxay aadayaan sulxi baa gelaynaahay leeyihin lama ogola mar hadday masaladu qofka xaqale saaxibuulxaqi oo kuu muuqdo waxaa la rabaa inaad xaqaasi riddo oo aadan sulxi la aadin baa lagaa rabaa weya marka xadiid kale waxaa jira saxiixeynka ku sugan xadiid abu muuse oo xadiidkan la macno ah nebigu wuxuu yidhi calaa kulli muslimin sadaqa qof kastoo muslima dushiisa sadaqaa saaran markaasaa la yidhi fain lam yajid hadduusan heli karin maxaan samaynaynaa rasuulka ilaahayo nebigu wuxuu yidhi fayacmalu biyadihi fayanfacu nafsahu wayatasadaq hadduusan heli karin caafimaadna uu qabo wuu markuu gacantiisa ku shaqaysto oo naftiisa ou anfaco markaasu haddana dadka wax taraya in wax taraa la rabaa buu yidhi markaasay saxaabadii weydiiyeen oo yidhaahdeen in lam yastatic aw lam yafcal hadduusanba shaqaba awoodi karin uusan shaqaysan karin amaba uusan samaynin muxuu samaynaya rasuulka ilaahayow tanoo kale xadiidkii hadda yacni xadiidkan wixii aan ku soo marno oo kale ayuu nebiguna noogu sheegay wuxuu yidhi yuciinu da alxaajati almalhuuf wuxuu u kaalmaynayaa qofka baahida iyo arrinta xaajada dhibaatada ay hayso aad u dhibaataysan ayuu u kaalmaynaya su-aal kale weydiiyeen waxay yidhaheen hadduusan fain lam yafcal hadduusan samayninna taa hadduu samayn waayena oo uu qofa baahanoo ama qof dhibaataysanoo dhibkii u ka qaado uu awoodi waayo muxuu samaynayaa markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faya'muru bilkhayri yacni macruufkuu farayaa macruufka khayrka ayuu farayaa wanaagu dadka farayaa wey hadduusan awoodi karin ka warran bay dhe haddana fain lam yafcal hadduusan samaynin oo wax macruufuu faraba oo waayo oo sacmo uusan dadkii amrin maxaa laga rabaa sadaqadiina laga doonay nebigu wuxuu yidhi falyumsik can ishari fainahu lahu sadaqa yacani wuxuu ka afhaysanaya sharta dadka ummadda ha dhibin shartaadoo dadka aad ka ceshan tahay sadaqa wey ama carabkaada ha noqdo ama gacantaada ha noqdo inaad dadka ay shartaada ka badbaadaan waa sadaqa weeyaan sadaqa weeyaan wuxuu kaloo nebigu yidhi watuciinu alrajula fii daabatihi fataxmiluhu calayhi aw tarfacu lahu calayha mataacahu sadaqa macnaha waxa weeye qofkan ama tabar ma laha oo yacni yaraan darteed ama dacfi darteed ama duqnimo darteed buu daabadii la fuuli waayey adigana awood baad leedahay markaasaad faraskiisii dul saaraysaa gaarigiibaad dul saaraysaa wixii uu fuuli lahaa adaa isaga inta xambaartaad kor saari amase asagaaba fuulayba daabadiisiibuu fuulay markuu daabadii fuulay laakiin alaabaa dhulkii ka taallo ma soo degan karo ma qaadi karo markaasaa alaabtiisii intaad qaadabaad u koryeelaysaa adi ma aadan saarin isagaa fuulay daabadiisii laakiin alaabtii baad u qaaday intuba waa sadaqa weeyaan yacni waa sadaqa ayuu rasuulku ku tilmaamay calayhi isalaatu wasalaam waxaa sadaqada ka mid ah wlkalimatu ayiba wlkalimatu ayiba sadaqa kelimadda wanaagsan ayana waa sadaqa wey kelimadda wanaagsan laba shayba way noqotaa fii xaqi illaahi wa fii xaqi innaas alla xaggiisa kelima ayiba waxaa weye inaad dikrigii ilaahay tasbiixdii qiraa'at lqur'aankii alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar khayrkaa ka shaqaysid wanaag dikrigii ilaahay aada hayso ayadana waa sadaqo wey maxaa yeel ilahay wuxuu leeyahay ilayhi yascadu alkalimu اطayibu wاlcamalu الsaalixu yarfacu ilaahay waxaa u koro oo fowqa sabci samaawaat u aado alkalimu ayib kelimadaada wanaagsan oo aad ku hadasho dikriga ilaahay wanaagaah waa tii xaqa alla weeyaan xaqa bani aadamkana kelima ayib waxa weeye wa xusnu lkhuluq dabeecad fiican inaad dadka kula dhaqanto dabci fiican oo wanaagsan inaad dadka kula dhaqanto ayaana waxay ka mid tahay yacni sadaqay kuu tahay markaad dadkan dhaqan fiican weji bashaashanimo a ku qaabisho kelimad khayr la afkaada laga maqlayo shartaada aad ka haysato ayada lafteedibaa sadaqa ah weeyaan waa sadaqa wey wuxuu kaloo nebiga ku daray sadaqadii wabikulli bikulli khadwatin tamshiiha ila asalaati sadaqa tallaabo kastoo aad u soo qaadda masaajidkana waa sadaqa gurigaada ama ha fogaado ama ha dheeraado gurigaadu ama ha fogaado ama ha dheeraado tallaabadaas aad qaado hal tallaabana darajaad baa lagugu koryeelaya tallaabada labaadood lugta labaad qaadana yani khatiia iyo maarata gafaf baa ilaahay kaaga tiraa subxaana wa tacaala gafafaa lagaaga tiraya marka waa nicmo wey wa bikulli khatwatin tamshiiha ila salaati waa sadaqa walidaalika uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka gurigiisa intuu kusoo weyse qaato gurigiisuu kusoo weysaysanaya soo socdo oo gurigiisa ka soo baxo laa yukhrijuhu ila salaa salaad mooye wax kaloo soo bixinayana aysan jirin wuxuu leeyahay lam yaktu khatwatan ila rafaca allaahu biha daraja wa canhu biha khaii'a tallaabo kor uma qaado oo ma tallaabsado ilaa hadduu tallaabsado ilaahay darajooyin buu qofkaasi u kor yeelaa dunuub badan ilahay waa ka tirtiraa waa nicmo weyn masaajidkaada ama ha dhowaado ama ha dheeraado ha kuu dhowaado ama ha kaa dheeraado gurigaada masaajidka adiga tallaabadaas waa lagu xisaabin marka wadaadada qaarna ay ka soo guuriyaan mar haddii la yidhi bikuli khadwatin yaktuuha ila salaati yani markuu u tilo ilaa rafaca allahu lahu biha daraja ya waxay samaynayaan yidhaahdeen tallaabadiibuu gaabinaya markaasuu id yaraynaya si tallaabo badan uu tallaabsan aayar usoo socona marka taa asal ma laha inaad sidaa u socon jirto u soco wax gooniy ajir gooniya leedahay inaad tallaabada isku dhadhawayso ha kuu badatou leeyahay mogta xadiidkaasoo arkay markaasuu aayarsaa u soconaya labadii lagu isku dhaweynaya lama rabo wax aaro kusoo arooray iyo midna ma jiro tallaabadii aad tallaabsan jirtay inaad tallaabsata baa la rabaa midda ugu dambaysaha waxa weeye oo nebigu noo sheegay watumiitu ladaa can ariiqi sadaqa wasakda dadka waxa dhibayo in waddada aad ka wareejiso waxa weye waa sadaqa weeyaan imaadatuka ldaa wa isaalatuka an yani aladaa can ariiqi innaasi dadka wadada ay maraan waxaa la rabaa waxuno dhan laga ilaaliyo haddaba ad aragteen qashinkiibaa lagu soo daadinayaa saxaradiibaa lagu daadinayaa jidkii lama mari karo bullaacadiibaa iska daadanayso waa ujeedda waxa dhibka umadda haysto waliba xaafadda anaga ah, isniil aad ah, deganahay waad ujeeddaa rafaadkana haysto waxa weeyaan lama rabo waxaa la rabaa waddada qodax yar inaan loo ogolaanin waa waddada ay marayaan dhalin yar inaad maaragtay aad ka leexiso xadiidka hadda aan tirinayno waad ujeedan oo nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wadadaasina waxaasoo dhan yacni lafaha iyo wax xunoo dhan aad ka wareejisa baa la rabaa dhagax waad ka qaadi dhalada waad ka qaadi wasakda waad ka qaadi ajraad ka helaysa marka waxa weeyaan intaasoo idil baa noo wada sadaqa ah qofka khayr raba meeluu ka helo yani ma waayo khayr haddaa meel walbu iska daadsan yahay khayrka haddii niyad saalixa aad ah la timaado ood afcaashaa samayso ilaahay subxaana wa tacaala waa uu kaa hawaabinayaa ajrigeedana waad heli weeyaan xadiidkaas waxaa wariyey imaamu albukhaari iyo imaamu muslim ayaa saxiixooyinkooda ku soo saaray weeyaan alxadiidu asaabic walcishruun can الnawaas bni samcaana radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam qaala albiru xusnu اlkhuluq wاlإثmu ma xaaka fii nafsik wakarihta an yaطalica calayhi الnaas rawahu muslim وcan waabisةa bni macbadi qaala ataytu rasuula اllahi sal اlه alيه wasalam faqaala jiئta tasأl can اlbiri wاlإثmi qultu nacam qaala istafti qalbak albiru madma'anat ilayhi الnafsu واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين laba xadii ayuu musanifku meeshaan oo isku daray laakiin isku macno ah weeyaan xadiidka koowaad imaamu muslim waa fii saxiixi ku soo saaray ka dambana imaam axmed iyo imaam daarimi ayaa labadaasi soo saareenoo musnadkoodii masaaniidoodiibu ku soo saareen alxadiiu asaabic walcishruun xadiidkii toddobiyo labaataniyo toddobaad marwiyun can nawaas ibni samcaana radia allahu canhu saxaabigaas nawaas ibni samcaan la yidhaahdo ayaa laga wariyey ilaahay ka raadi noqdee can اnabiyi sala اllahu calayh wasalam nabigeennuna isagana ka wariyey salawaatu اllahi wasalaamu calayh qaala inuu nebigu yidhi albiru samafalka iyo wanaagga iyo khayrku waa xusnu اlkhuluq dabeecadda wanaagsan weeyaan biriga waxa da la yidhaahdaa baa wuxuu yahay xusnu اlkhuluq dabeecadda teeda wanaagsan weeyaan wاlإثmu dembiguna maa xaka fii nafsik waxa naftaada ku laalaabto oo ku shaki geliyo weeyaan wa karihta aad nacdo an yaطalica inuu arko u taalacdo calayhi shaygaas imiga ihi annaasu dadka ay arkaan in dadku kugu arkaanna shayga aad necab tahay weeyaan rawaahu muslimu imaam muslim ayaa fii saxiixi xadiidka ku soo saaray wa can waabisata bni macbadin saxaabigaa kalena isagana waxau maaragtay laga wariyey qaala inuu yidhi ataytu rasuula اllahi sala اllau alay wasalam rasuulka allaan u imid fa qaala markaasu wuxuu yihi rasuulka markaan u imidba nabigaa weydiiyey wuxuu yidhi ji'ta waa timid nawaasow tas'alu can ilbiri wاlimi yani istifhaama meesha ka go-an ajita adigoo yidhoo kaleba ajita waa timid miya tas'alu can ilbiri wاlimi adoo weydiinayo biriga oo khayrka iyo samafalka iyo imiga iyo dembiga adoo xaggiisa wax ka weydiinayo baa timid miyaa wy waa su-aal weyaan marka yani xarafka istifhaamka ayaa laga gooye wy ajita adoo yiro kale la mid ah. qultu markaas waxaan ira weri nacam rasuulka allow waxaan u imid ba adig kuugu imid in aan wax samafal la yidhaahdo iyo wax dembi la yidhaahdo inaan arko inaan ogaado qaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi istafti qalba qalbigaaga su-aal weydii jawaab weydii istafti jawaab weydii qalbaka adiga qalbigaaga weydii muxuu yahay dheh biri waa maxay imise waa maxay qalbigaaga weydii buy markaasuu sii fasiro nabigu markuu intaa yidhi ayuu hadalkii iska sii fasiro u sheegoo yidhi albiru wanaagii iyo waxa weeye maطmaanat ilayhi nafsu maa shay weeye iطma'anat ilayhi shaygaba ay ku xasisho annafsu naftu ay ku xasisho wax naftaadu ku degto weeya wطma'ana ilayhi ou ku xasilo alqalbu qalbiguna uu ku xasilo kaasaa la yidhaahdaa biri iyo soo ma ratid waa waxa naftaadu ay ku degan tahay qalbigaaguna uu ku xasiloon yahay ka ayaa biri la yidhaahdaa walimu dembiguna waa maxay maa xaka fi nafsi waxaan naftaada shaki geliyo ku laablaabto weeyaan wa taradada fi sadri xabadkana ku noqnoqdo taraddud iyo shaki kugu abuuro weeyaan wain aftaaka annaasu dadku haba kuu jawaabeen oo hakuu ha kuu fatwoodeen wa aftawka haba kuu jawaabeen oo hakuu maarata fatwoodeene birikaasaa la yidhaahdaa wey macnaha hakuu fatwoodeen waa maxay ha ku yidhaahdeen haadaa laysa biimin kani dembi ma aha haba ku dheheen hadday rabaane marba haddii qalbigaaga uu ku degi waayo oo naftu ay ishkaal kaa gasho shaki shaygan uu ka galaahi waa dembiyo ogow muftigii haba ku yidhaahdo dadku qaar ha ku yidhaahdeen dembi ma aha haba ku dhaan hadday rabaan xadiikaasna qaala shaykhu raximah اllah wuxuu yidhi ilaahay sheekha allah naxariistee xadiiun xasanun weeyaan rawaynaahu xadiidkan waan warinay fii musnaday alimaameyni labadii imaam labadoodii musnad oo kale ahaa axmed waa imaamu axmed ibn xambal iyo imaamu daarimi ayaa labadaas ayaa wariyey biisnaadin xasanin sanad oo maaragta wanaagsan oo xasan la yidhaahdo oo darajatu saxiix aanan gaarin laakiin xasan ahoo yacni yuxtaju bihi la xujaysanayo ayay ku soo saareen weeyaan xadiidkan hore oo nawaas ibnu samcaan imaam muslimna wuu soo saaray imaam axmed iyo tirmidi iyo daarimi na way soo saareen ibnu xibbaanna waa tasxiixiyey xadiidka waa waabisata bnu macbadin xadiidkaas dambana imaam axmed iyo daarimi iyo abu yacla almawsili iyo abaraani fi lkabiir aimadaas o soo wada saareen weyaan nabiga wuxuu kaga hadlay albiru walimu maxaa biri la yidhaahdaa maxaase imi la yidhaahdaa samafal waa maxay iyo wanaagu iyo khayrku dembiguna waa maxay imi maxaa la yidhaahdaa oo dembigii ah ayuu nabigana baray calayhi salaatu wasalaam biri xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa waa kullu kalimatin tadullu calaa karati اlkhayra la yidhahda kelimo kasta oo ku tusinayso khayr fara badan khayr aad u badan wixii kutusoo dhan biri baa la yidhaahdaa laba macnoba waa lagu sheegaa marka biriga in loo jeedo yani lagu magacaabo inta badan waxaa lagu sheegaa alixsaanu ila alkhalqi cumuumaa dadka in wanaag loo sameeyo caam ahaan khalqigii ilaahay inaad ixsaan iyo wanaag u samaysid waxaa kaloo lagu ilaaqi karaana sida badanna waxaa lagu gooni yeelaa yani alixsaanu ila alwaalidayn labadii adig ku dhashay bir lwaalidayn waa la yidhahda waa lagu khasisaar labada waalidoo wanaag loo sameeyo ixsaan loo sameeyo loo baarinimo loo sameeyana waa lagu magacaabaa marka culammada sida sheekhuba uu leeyahay waxa weeye kutubay ka alifi jireen cabdullaahi bn mubaarak kitaabkan uu ku magacaabo kitaabu albiri wasila ayuu ku magacaabo yaa jiro kitaab اlbiri wاsila ayuu bixiyey wakadalika imaam اlbukhaari imaam اtirmidi saxiixiisa aljaamic saxiix oo bukhaari leeyahay iyo sunan tirmidi labadaba waxaa ku jiro kitaabkan albiru wasila la yidhaahdo kutubo ah ayaa jiro oo leeyihiin oy kutubtooda ku dhex sheegeen marka birigu marka waxaa la raaciyaa marmar attaqwa la raaciyaa sida ilaahay ba leeyahay watacaawanuu cala albiri wاtaqwa markii watacaawanuu cala albiri la yidhaahdo taqwa la raaciyo taqwada lagu daraahi albiru macnihiisu waxa weeye waa mucaamalat اlkhalqi bilixsaani bilixsaani ilayhi dadka oo loo wanaag sameeyo ayaa la yidhaahdaa taqwaduna waa maxay waa mucaamalat اlxaqi bificli طaacatihi waاjtinaabi muxaramaatih taqwo waxaa la yidhaahdaa waxa weeye allah oo xaqa ahaa rabb اlciza oo taacadiisii lala yimaado lagula mucaamaloodo wuxuu ku amro lala yimaado wixii oo xarimayna laga fogaada baa la yidhahda calaa kulli xaalin biriga markuu nebigu fasiro wuxuu yidhi albiru xusnu lkhuluq haddaabad biri rabto waa yacni xusnu lkhuluqi weeye xusnu lkhuluqna maca allaahi wa maca cibaadihi labadaba ilaahay subxaana wa tacaala inaad maaratay dikrigiisi iyo khayrkii wanaaggii aad maaratay aacadiisi la timaado waa xusnulkhuluq wey addoommada inaad wanaag u samaysana waa xusnulkhuluq labadaba uu kulminaya wey walimu dembiguna maa xaaka fi nafsi yani waxaa la yidhaahdaa maa xaaka fii nafsika imina waa didu lbiri biriga cagsigiisa weeyaan waa biriga cagsigiisa weeye marka maa xaaka fii nafsika yani waxa weeye waxa ku qalqal geliyo maa taradadta wasayarta minhu fii qalqina la layidhaha waxa aad ka shakiso qalbigaa ku shaki geliyo oo adigana qalaq kugu ridaahi ayaa la yidhaahdaa sida maala macaasidoo kale zinadii qatligii sariqadii shurbu lkhamri wixii lamid ahaa kuwaas waxaasi wax lamid a ah, ayaa la yidhaahdaa markaasa weliba nebigu ku daroo yidhi weliba markuu qalbigaagu shaki galo oo maarata ku noqnoqdo oo ku shaki geliyo ku waswaasiyo oo qalal ku geliyaa wa karihta an yatalica calayhi nnaasu dadkuna inay kugu ogaadaan waxaan aad necab tahay oodan jeclayn yani wax kuu qarsoon inuu yahay imiga kaasaa la yidhaha haddaaba shaygan aad kala xishoonayso dadku inay kugu arkaan waxaw inuu dembi yahay ogow ka fogow marka ka dheero wey iga dadka marka sidaas la leeyahay walifu maa xaaka fii nafsika wa karihta an yaطalic calayhi اnnaasu waxaa weeye waa dadka qalbigooda uu saafiga yahay ahlu iimaanka ah muruu'ada iyo sharafta leh waa dadkaa wey ama qofka faajirka ahi ma kala jeclo faajirka macaasidaaba wuxuu maarata la qurxan soo ma jeeda macaasidii baa la qurxan khamradii baa la qurxan kii tuuga tuuganimadiisaa la qurxan kii maaragtay yacni maaragtay waad arateen maarata baalahan videoyada iyo tviyada iyo dadka taagtaagan waa arta ka soo baxo gabdhihii iyo qaawanoo rag ku niikanayso waa la qurxan yahay soo ma meeshii qofku ruuxala ula xishoon laha intay soo qaawisabay tiyaatar hortiisa ka niikanaysaayo yani ma iyadoo qaawan odaygii nin odaya la boodboodayo oo isagu sharaf u arkaayo lafteeda waxaasoo dhan samaynayo yani waxa weeyaan uma arko leanna waa fujuurka waa faajirnimada qofka uu samaynayo xumaan uma arkayo weya dadka marka laga hadlayo waa qofka ruuxu ay ku jirto ruuxul iimaan qofka ay ku jirtaa wixiis wuu qarsada in waxaan darbigi uu garanaya rawaahu muslimun xadiidkaas imaam muslim baa wariyey riwaayada marka wacan waabisata bni macbadin saxaabigaas yaa isna wuxuu leeyay ataytu rasuul اllahi sal اlla alay wasalam rasuulkaan u imid marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yanii ilaahay baa tusay durbadii wuxuu u yimid inuu nebiga weydiiyo riwaayaadka qaar waxaa waay nebiga saddexdii safarood buu qalbigayga saa ugu taabtay buu yidhi markaasuu yidhi waxaad u timid waa ku aqaana inaad khayrka beriga iyo weydiinayso ayaad u timid markaasuu yidhi nacam samafalka iyo dembiga inaad weydiinaysa baad u timid wey ji'ta ajita ma timid waa bisoog tas'alu adoo weydiinayo can ilbiri waalimi samafalka iyo dembiga adoo wax ka weydiinayo miyaad timid buu leeyahay saasaad u timid soo maa qultu nacam haabaan iri rasuulka ilah waa uu yidhi istafti qalbak u qaala istafti qalbak qalbigaada weydii marka istafti qalbak hadda qofka la leeyahay waa saxaabi oo khayrdoon ah ayuu nebigu la khitaabaya oo ku xariis ku ah shareecada islaamka inuu ku dhaqmo kaasaa la weydiinaya ee kullu waaxidin lama dhaha istafti qalbak marka qalbigaaga wuxuu kuu sheego wanaaga aad wanaag maxaa yeele waxaa dhici karta qalbigaagu hadduusan toosnayn wax xun inuu wanaag kuu tuso oo aad markaa saa u aragto weya marka isweydii adiga bal naftaada weydii baa lii nebigu markaas usii fasiroo yidhi albiru madma'anat ilayhi nafsu wadma'anna ilayhi alqalb samafal ma rabtaa waa waxa qalbigaagu uu ku naftaada ku xasisho oo qalbigaaguna uu ku dego oo ku xasilo ayaa la yidhaahdaa weya walimu dembiguna maaxaka fi nafsi nafta wixii shaki geliyo ku noqnoqdo weeyaan wa taradada fi sadri qalbiga sadriga un xabadkaa loo jeeda waa qalbigaa loo jeedaa weyaan sadrigaada iyo xabadkaadana oo quluubtaadina ku noqnoqdo oo shaki kugu beero ma saxbaa ma xaaraanbaa ma xalaalbaa markaasoo kale waxaa la rabaa markii waxaasoo kale aad aragto shaygaan ma xalaalbaa ma xaaraan markaad ku shakiso xadiidka aan soo marnoo kale dac maa yaribuka ilaa maa laa yaribuka baa wixii shaki kugeliya ka tag waxaan shaka ku gelinin aad maxaa yeelay xadiidkii kaleeto nucmaan ibn bashiir hore aan usoo marnay alxalaalu bayin wاlxaraamu bayin wabaynahumaa umuuru mushtabahaat laa yaclamuuna kaiiru min annaas waxaa la rabaa mar haddii xalaashaas xalaalnimadeeda ad u aragto ku dhaqan xaaraamta xaaraamnimadeeda markaa aragtana ku dhaqan oo maarata ka teg hadday mutashaabih tahayna faraha ka qaad mushtabahaad ay tahayna ka teg oo maarata ha u dhowaanin sidaasaa la rabaa qofka ou baraa'adiisa uu ku helayo waa taa weeyaan marka arrintan marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam albiru waxaa weeye madma'anat ilayhi الnafsu wadma'ana ilayhi اlqalbu wاlإثmu maa xaaka fi الnafsi wataradada fi الsadri hadalkaas yani waxa weeyaan wuxuu tusaya macnihiisu waxa weeye qalbigaaga wixii uu ku dego oo khayr ah oo wanaag ah ama xalaal ah inuu qofku u laabto waa la rabaa wixii qalbigaagu uu ka soo boodo oo ismi iyo xaaraam ahna inuu qofku ka tago walidaalika waxa weeyaan arrintaas waxay tusaysaa sida ibnu rajab raxmat ullaahi calayhi uu ku fasirayo wuxuu leeyahy wahada yadullu calaa ana allaha fatara cibaadihi calaa macrifati alxaq arrintan xadiidkan wuxuu tusinayaa in ilaahay addoommadiisa uu ku abuuray fitro uga dhigayba markoodii hore xaqa inay gartaan wa sukuuni ilayhi wa qabuulihi inay xaqa u soo xasilaanoo ay aqbalaan inuuba rabbi ugu abuuray wa warakasa fi itibaaci maxabata dalika xaqa inay jeclaadaanna qalbigoodiiba uu ku sugay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kale ku sugay wanufuura can diddihi iyo inay maaragtay ka cararaan wixii aan maaragtay eh, xaqa iyo wanaagga ahayn inay ka cararaan ayuuba rabbi ku abuuray maxaa yeele markii horeba addoommada markii la abuurayay ayagoo mustaqiimiina buu rabbi abuuray sida xadiidkii imaamu muslim fii saxiixii ku sugnaa xadiidu ciyaad ibni ximaarin radia allahu canhu saxaabigaasna uu nebiga ka wariyey nebiguna allah uu ka wariyey oo xadiidulqudsiga ahaa muxuu nebigu yidhi allah wuxuu yidhi buu yidhi allahba qaala allahu inii khalaqtu cibaadii xunafaaa fajaءathum الشhayaaiinu faاjtaalathum can diinihim waxaramat calayhim ma axlaltu lahum addoommadeyda waxaan abuuray ayagoo xunafaa oo toosan oo mustaqiimiina oo muwaxidiina oo toosan fidradaasaan ku abuuray laakiin fajaءathum الشhayaaiinu shayaadiintii baa u timid markaasay faاjtaalathum can diinihim diintoodii bay ka wareejiyeen ay ka leexiyeen markay ka leexiyeenna shaydaankii uu ka leexiyey shaydaan اljini wa shaydaan اlins uu fitradii ka leexiyey waxaramat calayhi maa axlaltu lahu wixii aniga aan u xalaaleeyey ayuu shaydaankii ka xarimay buu leeyahay marka sidaa darteed ibnu rajab wuxuu leeyahy raxmatullahi calayhi fahada yadulu cala ana alxaqa walbaaila laa yaltamisu amruhumaa cala almu'min albasiir waxay tusaysaa axaadiistani in xaqa iyo baatilka qofka muslimka ahe mu'minka ahe basiirka ahe xaq raadinayo inuusan ka shakigelaynin wixii xaqna xaqnimo u arkayo wixii baatilna oo baatilnimo u arkayo bal yacrifu alxaqa binnuuri aladii calayhi wuxuu xaqii ku garanayaa nuurkii uu ku dul sugnaayo iimaankii ah ayuu ku garanayaa markaasuu fayaqbaluhu wuu aqbalayaa wayanfaru can ilbaili baatilkan waa ka carara fayunkiruhu walaa yacrifu wuuna inkiraa mana yaqaano waa uu ka tagaa buu leeyaha weyaan marka arintaas yani waxa weeyaan fitradaas ilaahay subxaanah wa tacaala uu siiyey waa dadka muminiinta wey wuxuu ku khatimo nabigu yihi waa in aftaaka الnaasu waaftawka takiid waay marka arrintan wain aftaaka الnaasu dadka haba kuu jawaabeen waaftawka haba kuu jawaabeen macnaha waa iska shay muakado la xoojinayo hakuu jawaabeen hakuu jawaabeen hakuu jawaab adoo yihoo kale ayay la mid tahay weeyaan haba kuu jawaabeen dadku oo marka min baabi takiid baa la yidhaahdaa marka maratan bacda mara haba kuu jawaabeenoo ha ku yidhaahdeen waxa weeye inahu laysa biimin waxaan dembi ma ahaba haba ku dhaheene marba haddii shaki qalbigaaga u galo oo naftaadu ku xasili weydo ka tag iskaga teg maaragtay cidda doonto ha ku tiraahdo maaragtay waa xaqay qaada iyo imi ma aha haba ku dhahan hadday rabaane ka teg baa la leeyahay xadiidkaasna wuxuu yidhi qaala sheekhu raximah llahu xadiiun xasanun weeyaan rawaynaahu waan warinay fii musnaday alimaameyni labada imaamoo axmed bn xambal iyo imaam daarimi sanadkaas xasanka ayayna ku soo saareen weeyaan alxadiiث الثaamin والcishruun can اlcirbaad bni saariya radi allahu canhu qaala wacadnaa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam mawcidaة wajilat minha اlquluub wadarafat minha اlcuyuun faqulnaa ya rasuula اllah kaأnaha mawcidaة muwadicin faawsina qaala uusiikum bitaqwى اllahi wالsamci wالطaacة wain taأmara calaykum cardu wainahu man yacish minkum bacdii fasayara اkhtilaafa kaiira facalaykum bisunatii wasunati اlkhulafaaءi الraashidiina اlmahdiyiin caduu calayha bالnawaajidi وإyاكم ومحدثاaت الأمور فإن كuلa بدعة ضلالة رwاه أبو داود والترمذي وقال xadيiث xasن صحيiح الxadيiث الثامن والعشhروuن xadiiثkii sideed iyo labaatanaad marwiyin can الcرباaض بن sاryة crباaض بن sاryة صxaabigaa la yihaahdo ayaa laga wariya radي الله canه ilahay ka raadi noqday qaala inuu yidhi wacadanaa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulkeennaa na wacdiyey mawcidatan waano ayuuna wacdiyey wacdigaasoo wajilad ay cabsatay minhaa mawcidadaas xaggeedii wacdigaasi alquluubu laabihii ay cabsadeen quluubihii ay cabsadeen aad cabsi noogu abuuray alla ka cabsi lagu abuuray wey wadarafad ay ilmaysay minhaa mawcidadaas ajligeedna alcuyuunu indhihiina ay ilmeeyeen oo ilinu ka timid oo ay ilin maarata sidii naloo wacdinayay ilin ay naga soo daadato wacdi noocaasoo aad baliiq u ah oo xeel dheer buu nabigana wacdiyey faqulnaa markaasaan waxaan nidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow kaannahaa waxaabad moodaaba wacdigan aadna wacdinayso mawcidatu muwaddicin midna na sagootinaya mid dad sagootinaya oo kale wacdigiisaad mooddaa oo dadkii nafaaruqiga naga tegay inaad tahaad mooddaa mar haddii arrinku sidaa yahay fa awsinaa noo dardaaran dardaaran la sii waxaa dhici karta inaad ay maaragtay mid inaad noo dardaarmaysaaba la arkaaye bal maarata noo dardaaranoo wasiyadna sii qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi uusiikum waxaan idiin dardaarmayaa bitaqwa allaahi alla ka cabsi cabsida allaan idiin dardaarma waxaan kaloo idiin dardaarmayaa wasamci maqlid oo madaxdiina markay hadlayaan hadalkooda aad dhegaysataan waaacati iyo aeecido waxay idin faraan haddaysan macsi ilaahay ahayn inaad qaadataan wain ta'mara calaykum madaxba haydiin noqdo cabdun addoon madaxba haydiin noqdo haddoo doone mid mamluuga oo la leeyahay oo addoonaho aan xor ahayn madaxba haydiin noqdo wainahu ina almra washaniye arrinku iyo xaalkuba waxa weeye man yacish qofkii noolaado oo minkum idinka idinka mida asxaabtiiyey bacdi ani gadaasheeda qofka nool markaan aniga tago dabadeed dadkiina nool oo iga dambayn doonaa faseyaraa wuxuu arki doonaa qofkaasi ikhtilaafan kaiira khilaaf aad u tiro badan oo ummaddaydu ay iskhilaafto ayuu arki doonaa markaa khilaafka aragtaan ummaddaydii oo kala tagtay waa cudur weeye khilaafku daawadaan idin siinay buu leeyahy nabiga daawadii buu siiyey cudurkaa markaa aragtaan waxaa uga dawoobaysaan facalaykum bisunatii wa sunati khulafaaء اrashidiin اlmahdiyiin facalaykum laazima waxaa la idhahdaa yani ismu ficli amrin baa la dhaha calaykum bimacnaa ilzamuu abooyiroo kale la mid taha facalaykum falzimuu laazima bisunatii sunnadeydii qabsada oo ku dhega wa sunati اlkhulafaa'i khulafadii khaliifyaashii aniga iga dambeeyey ay alraashidiina ee hanuunsanaa almahdiyiina ee hanuunsanaa kuwaas sunnadoodii iyo ariiqadoodiina qabsada ku dhega caduu qaniina calayhaa yanii sunnadaas oo sunnadaydii ah iyo sunnat lkhulafaa araashidiin binawaajidi goosdambeedyada ku qaniina goosaha ku qaniina ku qabsada wey waiyaakum weli dardaarankiibuu wadaa nebiga waiyaakum iska ilaaliya yani waa idiin digi wey idinka iyo waxaan u kala digayaa wa muxdathaati lumuuri arrimaha gadaal laga keeno wax aan diinka ahayne dadka diin looga dhigaaye iyo idinkaan idiin kala digaya maxaa yeelay fa ina kulla bidcatin shay kasta oo bidco ahoo gadaal ka yimaado dalaalatun baadi wey waa dalaal wey marka iska ilaaliya waa idiin kala digaya ha u dhowaanina weeyaan ka digtoonaada bidcadi rawaahu abu daawuud abu daauud baa wuxuu wariyey iyo watirmidiyi labadaba sunankoodii ku wariyey wa qaala tirmidi wuxuu yidhi imaam tirmidi wuxuu yidhi xadiiun xasanun saxiixun waa xadiis xasana oo saxiixa weeyaan hore usoo marnay maa macna alxasan wamaa huwa saxiix macnaha laba riwaayo laba sanad markuu ku yimaado oo sanadna uu xasan yahay sanadna saxiix yahay iyo isku daraa uu leeyahy waa xasanun saxiixun ama markuu ku shakiyo darajat lxusni ou joogo ama saxiix xasanun aw saxiixun oo kale isagoo yidhi ayay la mid tahay weeyaan xadiidkan marka xadiida cirbaad ibnu saariya sida abu daawud iyo tirmidi ay u soo saareen baa waxaa kaloo soo saaray imaam axmed imaam daarimi ibnu maaja ayagaba way soo saareen xadiidkaas wuxuu tusinayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabadiisa wacdin jiray mawcidada raatibada midaan ahayn inuu wacdin jiray sida jumcadoo kale iyo nabiga wuu wacdin jire wacdi raatiba buu ahaa jumcada iyo ciidaha iyo wuu wacdin jire laakiin midaan middaa ahayn in uu wacdiyey ayay tusaysaa maxaa yeel aaduu nabigu dadku saxaabada wacdi badan buu wacdin jiray maxaa ilaahay baa subxaana wa tacaala ku amray oo yidhi fii suurati nisa wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqa dadkii wacdi hadal baliiq ahna ku dheh naftooda naftooda ku iraa sidaa ku dheh amarkaasuu nabigu haystay salawaatu llahi wasalaamu calayh laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam ha wacdiye wacdigiisu joogto ma aysan ahayn joogto mar walbaba dadka u wacdinayay ma aynan ahayne kaana yatakhawalhum bilmawcida waa u doordoori jiray watiyada watiya waa u kala fogfogeyn jiray waa u kala fogfogeyn jiray sida xadiidka saxiixaanka ku sugan xadiid abi waail wuxuu yidhi abu waa'il baa wuxuu leeyahay cabdullaahi ibn mascuud baa wuxuuna wacdin jiray maalin kastoo khamiisa maalin kastoo khamiisa baa cabdullaahi ibn mascuud wadina wacdin jiray buui markaasaa nin wacdigii dadka dhegaysanaya ka mid ahaa ayaa wuxuu yidhi yaa abaa cabdiraxmaan cabdullahi ibn mascuud kunyadiisii weeye innaa nuxibu xadiiaka wanashtahii xadiidkaada waanu jecelnahay aad baan u ishtahaynaynaa walawadidnaa anaka tuxadiunaa kula yowmin waxaana aad u jeclaan lahayn maalin walba inaana wacdiso hadda usbuuciibu hal mar wacdiya maalin walba inaad dooga dhigto ayaanu jeclaan lahayn buu yidhi cabdulahi mascuud markaasuu la hadloo yidhi faqaala maa yamnacunii an uxadiakum ilaa karaahata an umilakum yani wax iga reebayo inaan idin wacdiyo ma jira buu leeyay wax idin iga reebay inaan maalin walba anaa waxaan doonayn inaan idin daaliyo idin noojiyo malag inaan idinku rido iyo noog ayaan diidanahay maxaa yeeley markaasuu xadiidkan soo qaatoo yidhi ina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka alleh kaana yatakhawalunaa bilmawcidati karaahata sa'aamati calayna nabigeenna wuxuu ahaa mid noo dooro wacdiga wuu noo doordoori jiray asagoo ka baqayo noogid annaga aan noogno oo ka daalno wacdigii marka waxaa la rabaa yacni sida sunnadu ay tahay wacdigii inuu maaragtay dadka loo doordooro waqtiyada qaar laga dhiga si waqtiyada qaarna ay maaragtay fasax u helaan dadku ayaa la rabaa marka nebigu wuu wacdin jiray laakiin wacdigiisa wuxuu ku samayn jiray u doordoori jiray sida cabdullahi mascuud uu leeyahay xadiidkaasoo kale weeya wuxuu leeyahay cirbaad ibnu saariya nebigaana wacdiye salawaatu ullahi wasalaamu calayh wacdigaasna waxa weeyaan waa wacdi aad baliiq u ah riwaayaadka qaarna waxaa ku jiro oo ka mid ahaa wacadanaa rasuulu llahi sal alay wasalam mawcidatan baliiqa macnaha mid aad u xeel dheer ayuu nebiguna wacdiyey wacdigaas marka waxa weeyaan yacni ama ha noqdo mid tarkiiba oo dadka khayrka la jeclaysiinayo ama mid tarhiibahoo xumaanta iyo dhibaatada iyo iyo cadaabka dadka laga fogeynayo laga cayrinayo oo lagu cabsi gelinayo ha noqdo intaba wuu noqon karaa weeyaan markaasi saxaabadu waxay yidhaahdeen wacdi wuxuuna wacdiye nebiga quluubtii ay la baqdo oo indhihuna la ilmeeyeen wajilad minha alquluubu wajilad ay cabsatay minha min ajliha mawcidadaas darteed alquluubu ay la baqdo wadarafad ay ilmayso minha min ajliha alcuyuuna indhihiina ay ilmeeyaan markaasaa waxaan idhi yaa rasuula allah kaannaha mawcidatu muwadicin fa awsina waxaad moodaa inaadba na qof qofna sabootinaya naga tegayay inaad tahay baabad moodaaye noo dardaaran rasuulka ilaahay sidaas bay dhaheen marka hadalkaas marka ay leeyihiin yacni wuxuu tusayaa wacdigan inay nebigu mawciidada aad oo ugu dheeraaday ayay tusaysaa si uusan markii hore u wacdin jirin inuu uwadi u wacdiyey baa laga qaadanaya waxaa kaloo dhici karto ayaguna marka wacdigaas ay ka fahmeen saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim nebiga inuu wakhtigiisu dhow yahay ay ka fahmeen waxaa kaloo dhici karto nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu tacriid sameeyey oo u sarbeebay wakhtigiisi ajashiisi inay dhowdahay sida markii xajatulwadaacba uu joogay xajkii uu nebigu xajiyey khudbadiisii ku jirtay oo uu dadka kula hadlayey oo u caddeeyo ku yidhi laa adri lacallii laa alqaakum bacda caami haada ma ogi buu yidhi inaan sanadkan wixii ka dambe inaan idinla kulmi doono aniga ma ogi lacalli inaan inaan idinla kulmin baa dhici karta buu yidhi wa ficlan sidii bay noqotay markuu nebigu sanadkaas caamu xajatulwadaac u wacdiyey oo dadkaasna uu soo xajiyey intaan sanadkii kale la gaarin yacni ayaamo kabacdiba waxaa la yidhahdaa markuu soo xajiyey kabacdi nebiga ilaa siddeetan maalmood buuba noolaa bay dhahaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka taana inay ka fahmeen waa la arkaa sidaa darteed bay waxay ku yidhaahdeen noo dardaarmi nabiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisa laba shay buu ku bilaabay taqwa allahi caza wajalla iyo asamcu waaaca labadaba waxaa ku jiro taqwada ilaahay iyo asamcu waaaca waxaa ku sugan khayraya dunya walaakhira adduun iyo aakharo wanaagoodaa ku sugan taqwada ilaahay oo ah imtihaalu maa amara allahu bihi waijtinaabu maa nahaa canhu wuxuu rabbi amrayoo lala yimaado wuxuu ilaahay kaa reebo ka harto taqwadu waa taase waxaa ku sugan sacaadat اlaakhira taqwada ilahay janna lagu helaa janno ayuu ilaahay kugu siini subxaana wa tacaala taas way ku sugan tahay asamcu waaaca marka la yidhaahdana madaxda dadka madaxda in la ateeco oo waxaanan macruuf waxaan munkar ahayn lagu ateecana waxaa ku sugan yani sacaadatuhum fi dunya adduunka sacaadadiisa iyo badbaadadiisa ayaa ku sugan markay madaxdu ay yani dad wanaagsan yihiin warkoodana la aqbalo waxaa ku sugan liibaanta adduunye iyo aakhara adduun adduunkiibuu helayaa adduunkiibuu liibaan qofkaasi helayaa wey maxaa yeelay yacni maaragtay eh, sida ibn abi shaybaba fi lmusanaf uu ku warinaayo fii musanafihi cali bn abi aalib radi allahu canhuna uu ka warinayo wuxuu cali bn abi aalib yidhi ina annaasa laa yuslixuhum ilaa imaamun barun ow faajirun yani dadku marna uma suubado fawdo inay iska noqdaan oo aysan madax lahayn wax suuragala ma aha inay fawdo iska noqdaan ma aha imaam la'aan dadku uma suu bado madax la'aan ama madaxdaasi nin baari ha noqdo wanaagsan ama mid faajiraba ha noqdo hadduu xataa faajir yahay hadduu faajir yahay buu yidhi waxaa waye qofka muminka rabbigiisu caabudaya lanna amnigii iyo istiqaamadii iyo dhulkii xasiloonidii iyo maciishadii iyo buu qofkii ilaahay dhexdiisa ku caabudaya wanaag buu haysta amaan buu haysta rabbigiisu ku caabuday xumaantiisana asaga ilahay kula xisaabtamaya ninkaa madaxda la yimid wey markaasuu nebiga asamcu waaaca markuu amray waad og tahay axaadiista asamcu waaaca ku aroorto aaday u tiro badan tahay markaasaa la leeyahay xataa addoon mamluuga oo la leeyahayba madaxa idiin noqdo midaan xor ahayn oo la leeyahay madaxa idiin noqdo hadduu doone waxa wey waa inaad ateecdaan ood ka dambaysan warkiisa maqashaan wain tamara calaykum cabdun adoonba madaxa idiin noqda weyaan intaas maxaa la ilaalinayaa waxdada dadka muslimiinta iyo wadajirkooda maxaa yeele markii ninkaa madaxdaa lagu kaco lala diriro yani xataa hadduu jaa'ir yahay fitnada ka ratib mayso iyo fasaadka ka dhalanayo iyo asaga fasaadkiisa waxaa badan fitnada ka dhalanayso iyo fasaadka marka asaga lala dagaalamo ka dhalanayo ayaa ka dhib badan weya marka sidaa darteed hadduu muslim yahay lamaba ogolaba in lagu kaco oo lala diriro maxaa yeeley xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixi ku sugan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidu anas wuxuu leeyahay ismacuu wa atiicuu wain istucmila calaykum cabdun xabashiyun kaana ra'sahu zabiibatun yacni wuxuu leeyahay maqla warka madaxda aeeca warka madaxda waxa idin amraan aeeca haddaysan macsi ahayn wey madaxaba idiin noqdo yacni addoon oo weliba xabashi ahoo madaxiisa aad moodo tintiisu ay tahay zabiiba baalkan zabiibka la tintiisu ay jariir tahayba madaxaydii noqdee aqbala buu leeyahay riwaayada imaamu muslim oo xadiidu dharna waa sidoo kale wuxuu yidhi abu darin ina khaliilii sala allahu calayh waali wasalam awsaanii saaxiibkay oo nebiyulaahi moxameda wuxuu ii dardaarmay inaan madaxda maqlo oon ateeco walow kaana cabdan xabashiyan mujadica alaraafi yacnii haba noqdo addoon xabashi ahoo murqo googo-anba haba noqdo addoon rabee inaan ateeco ayaa lay amray buu leeyahy sidaasuu maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala rasuulkiisa uu amray buu leeyahy ilaahayna qur-aankuu nagu amro yaa ayuha aladiina aamanuu aiicu llaha wa rasuula wa uli lmri minkumaa la yidhi waa inuu muslim yahay qofka minkum min almuslimiina hadduu macsi ku faro miya maya maxaa yeele nebigu wuxuu yidhi inama aacatu fi lmacruufi wanaaggaa lagu aeeca laakiin macsi ilaahay cidna kuma aqbalaysa in lagu aeecahay ma aha weya adoonka arrintaas oo adduuniya aakharo yacni labadaba sacaadadeeda ay ku jirto taqwa allaahi iyo asamcu waaaca ayuu nebiguna amray adduunkana haddaan sidaa u qaadanno adduunkana waa lagu badbaadi inta la joogo aakharana ilaahay taqwadiisa waxaa lagu helaya sababteeda jannada ilaahay baa lagu gaaraa weya markaasuu nebigu wuxuu yidhi marka in ummaddiisu ay kala tegi doonto ayuu nebigu ka hadlay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wainahu man yacsh minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiira gadaasheeda qofka noolaado ikhtilaaf aad iyo aad u tiro badan ayuu arki doonaa ummaddu iskhilaafto ayaa imaan doona marka khilaafkii horu ka yimid yacni markiiba khilaafkii horu ka soo bilowday nebiga markuu ilaahay oobsaday fii cahdi saxaaba markii la joogaba saxaabada waqtigeedii waxaa bilowday ikhtilaafkii la isku khilaafo xagga usuul اdiin diinka asalkiisa laisku khilaafo caqiidadii ah furuucdii laisku khilaafo aqwaashii iyo acmaashii ictiqaadaadkii laisku khilaafo waa bilaabatay markiiba khawaarijnimo la yihahda soo baxay saxaabada intay noolaayeen markaasay saxaabadii gaalaysiiyeen markaasay dhiigoodiina bannaysteen ilaa cali bn abi aalib radia allahu canhu uu la dagaalamo waa kaa weeya waxaa ku xigsaday raafida kuwa la yidhaahdo oo aalu aalubeytka ku sameeyey abubakar iyo cumar iyo maarata cumaan iyo caaisha iyo maaratay maxaa la xabsa iyo saxaabadii intooda badanna lacnadayo oo caynaayo o gaalaysiinayo oo raafido layidhaha shiico ah ayaa iyaguna soo baxay waxaa ku xigsaday qolo kaleo qadariye la yidhaahdo oo qadarkii inkare fii saxaaba wey ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa koonkan dhacayaba cilmi uma leh odhanayo baa soo baxayba waxaasaa bilowda islaam sheeganayo muctasila jahmiya dao dhan baa bilaabatay yacni jabriya maxaa la yidhahdaa murjia daloo dhan baa bilaabatay markaas soo wada baxeen weeyaan marka sidaasay u socotay ilaa qiyaamana way soconi oo waad arkaysaan fii casrina alxaadir hadda aanu joogno muslimiinta khilaafaadka dhexdooda taagan ee muctaqadaadku siay u kala tegsan yihiin waad u jeedaa afkaartii khawaarijta dad aawato afkaartii shiicada waa taagan tahay iyo raafidadii yani jahmiyadii afkaartoodii baa la wataa wax haddana waxaa soo baxay xarakaat alislaamiya la yidhaahdo oo mid mid rabtaa la arag mid walbaba suluukiyaad iyo waxay leeyihiin dacwo u gooniyahoo manhaj u khaasahoo kan kala khilaafsan oo mid mid rabahay uusan jirin baledaasaa iyagana yani zamankaana wada joogo waxayna ka mid tahay min aclaami nubuwa maxaa yeele nebiga markaasuu sheego yidhi ninka ani gadaashay noolaado khilaaf fara badan buu arkaya khilaafkaasna nebigu wuu sheegay inay ummaddiisu saddex iyo toddobaatan qaybood u kala bixi doonto laakiin kulligood waa sax miyaa la yidhi maya maxaa yeele laba xaq ama saddex xaqoo isgarab socotaa maba jirtaba xaq weeye wixii ka soo haran hal xaqaa jiro waxa ka soo harana baatil wey ilahay baa qur-aanka ku odhanaya famaada bacda alxaqi ila dalaalu fa annaa tusrafuun xaqa waxa ka soo hara waa baatil wey hal mid unbaa xaqa keliya inta kalena baatil wey laba iyo toddobaatanka kale cala albaatil wey laakiin midaas keliyaa xaqa ah maxay tahay marka iyadiina waana loo sheegay waa tan facalaykum bisunatii wa sunati khulafaaء اraashidiina bal xadiidkaas iftiraaq اlumma ka hadlayana nebigu wuxuu yidhi hiya اjamaaca qolada badbaadaysa waa dadka jamacat اlmuslimiin ilaaliyo dhinac walbaba dhowro weeyaan wuxuu kaloo yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam riwaayo kale maa ana calayhi اlyowma waasxaabii aniga asxaabtayda waxa aynu ku sugannahay dadka ku suganee diin ka dhigto waa taa weeye nebigu kuma kaaftoomin ma ana calayhi keliya ma dhihin muxuu raaciyey waa asxaabii buy saxaabada sunnadoodii in la qaato wey maxaa yeele diinkan markuu ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey dadka soo qaaday oo goobjoogga ahaa oo ka soo guuriyey nebiga asxaabtii nebiga weeye ridwaan ullaahi calayhim xadiidkan waad ujeedaan facalaykum bisunnatii nebiga kuma gaabsanin muxuu ku daray wa sunnati اlkhulafaaءi اraashidiin almahdiyiin dadka khulafaa raashidiinta waa manhajkii saxaabada wey ridwaan ullaahi calayhim diin marka qofka sheeganayo waa inuu nahjigii saxaabada ku socda haddaad aragtid qof diin sheeganayo oo dariiqadii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim aanan ku soconin bidcuu la yimido ogow wey taasna nabigu waa ka digey taasna waa ka digay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka ikhtilaafku waa cudur weeye facalaykum bisunatii ay falzamuu bisunatii sunnadaydi laazima falzamuu sunnatii sunnadeydii laazima wa sunati اkhulafaaءi الraashidiin dadkii yanii saxaabadii raashidiinta khulafaaء raashidiin abu iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali ay ka mid ahaayeen u horeeyaan saxaabadii ayagaa sunnadoodii ariiqadoodi waxay diin ka dhigteen ka diin dhigta sidaasaa laleeyay markaasuu nebigu weliba sii amroo yidhi dadkaasi caduu calayha binawaajidi yacni caduu calayha qaniina sunnadii waxaad ku qalintaa bilnawaajidi ay biladraasi gowsaha ku qalina baa gowsihiina ku qabsada oo kula dhega weya marka macnaheedu waxa weeye waxaa la yidhahdaa cabdu calayha binnawaajid waa kinaayatun can shiddati اtamasuki bisunna sunnada nebiga qabsashadeeda yacni xoojinta la xoojinayo ayay kinaaye ka tahay baa la yidhahdaa markaasuu nebiga waxay bidaca aan digoo yidhi wa iyaakum wa muxdathaati اlumuur idinka iyo waxaan idiin kala digi waxa gadaal laga keeno waxaa loo jeeda waa ashu-uun arrimaha gadaal ka imaan doona iyo idinka idinkala digaya oo umuuru diin ku tacalluqa waay maxaa yeelay shu-uuntu labay mid tahay shu-uun ku saabsan adduunka oo adduunyada keliya ku saabsan umuur adduunka ku saabsan umuur aakhara ku saabsan iyo diin ku saabsan labadaasaa loo kala qaybiya tan adduunka wax xunna way yeelan karta wax fiicanna way yeelan karaan wax gadaal ka yimaada wax fiicanna waa la keeni karaa waxunna waa la keeni karaa laakiin wax diinkeenna ku xiran ma aha waxa laga hadlaya waa umuuru diin waay diinkaas arrimihiisa wixii ah oo aanan waafaqsanayn sunnadii nebiga aanan waafaqsanayn kaa wey midkoo nebiga nooga digaya calayhi salaatu wasalaam oo bidcada ah way maxaa yeele diinkan ilaahay nebi moxamed u dhammaystiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina waagaa sana loo dhamaystira diinkeenii aayad kasoo yani markuu nabigeena ilaahay oobsaday aayad damboo soo degtay cid nbi nabiyulahi maxamed ka dambeeyey nabiyulaahi maxamed nabi ka dambeeye loo waxyooday ma uunan jirin isagoo ku ekaa isaga ayuu ku ekaa waxyiguu ku dhammaaday nabigeennana calayhi salaatu wasalaam waxa weeye yani maa طaa'irun yatiiru bijanaaxayhi ilaa wayadkuru lanaa minhu cilma bay saxaabadu yidhahdeen ridwaan ullaahi calayh shimbir oo garbihiisa ku duulaahay ma oonan jirin ilaa nabigeenna cilmiboo nooga sheegay wax ilaahay noo dhoweeyo ma jiro ilaa nabigu noo caddeeyey salawatu ullahi wasalaamu calayh wax alla naga fogeeyaa ma jiro ilaa nabigeenna waa noo sheegay waa noo caddeeyey marka diinkan waa dhammaystiran yahay w walidaalika imaamu maalik raxmat ullaahi calayhi wuxuu dhihi jiray man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacama ana muxamada sal allahu alayh ali wasalam khana risaala qofka bidco la yimaado oo u arka bidcadaas inay xasano tahay wanaagsan tahay wax wanaagsan oo diinka ka mid ahayn asagu intuu bilaabo wax fiican ay la tahay qofkaa wuxuu sheegtay ana muxamada sal allahu alayh ali wasalam khana risaala nabiyullaahi moxamed inuu risaaladii qariyey khiyaano uu sameeyey nebiga qofka khiyaano ku tuhmana waa gaal nabigaa idinka qariyey waxaan diin bay ahayd idiima sheegin anaa idiin sheegaya bay la mid tahay anaa idiin sheegay nabigaa idin khiyaanay anaa idiin sheegaya bay la mid tahay yidhi markaasuu yidhi لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلهي سداسو ليهي دينك ونور دميستري مركاسو فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا maalinta nabiyulahi maxamed ilaahay uu lahaa alyawma akmaltu lakum diinakum waxaan diin ahayn markii diinka loo dhammaystiray waxaan maalinkaas diin ahayn maanta diin noqon maayaan buu yidhi waa hadal yani yastaxiq an yuktaba bimaai dahab baa la yidhaahdaa hadal in maaragtay qalin dahaba lagu qoro khad dahaba lagu qoro astaahilo wey hadal aad u qiimo badan weeye marka nebigu wuu nooga digay salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa iyaakum wamuxdathaati alumuur waad ogtii khudbadiisa khudbat alxaaja markuu akrinayo faina khayra اlxadiiثi kitaab اllah wakhayr اlhadyi hadyu muxamadi salى اllahu عalيه ali wasalam muxuu dhihi jiray washar اumuuri muxdaaatuha wakula muxdaثati bidca shar اumuuri muxdaaatuha aaduu khudbadiisa uga digi jiray marka waxa bidcooyinka ah in dadka looga digo oo loo sheegaahi waa diin weeyaan sidaas darteed bu marka wuxuu yidhi faina kula bidcatin bidco kasta kulligeed waa dalaalatun dalaal wey waa baadi buuya nabigeenna ma kala qaadin kullu bidca bu lafdi kulliba isticmaal bidca marka la yidhahdo bidca xasana oo diin ah ma jirto iyo bidca sayia wax la yidhahdo bidca kulluha waa sayia maxaa yeele nabiga lafdi kulli buu isticmaalay salawaatu wasalaamu calayh wax uu reebay oo uu ka tegeyna ma jiro walidalika ibn rajab alxambali kitaabkiisa markuu sharxayo jaamica alculuum walxikam wuxuu leeyahay faqowluhu sala allahu calayh waali wasalam kullu bidcatin dalaala uu yidhi min jawaamic alkelim waxay ka mid tahay waa xadiidka jawaamic اlkelimka la yidhaahda ayuu ka mid yahay wuxuu leeyahay laa yakhruju canhu shayun wax ka baxaaya ma jiro kulligaas shay ka baxaaya ma jiro wa huwa aslun cadiimu min usuuli اddiini waxa weeyaan waana asli oo maaragtay weyn oo diinta islaamka ka mida ah, usuushiisa ka mid ah weeyaan wa huwa shabiihun biqowlihi xadiidkii buu shaabahaa oo yidhi man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad kaasoo kale sheegay markaasuu soo wada wuxuu yidhi fakulu man axdaa shaya qof kasta oo gadaal wax ka keenaa wanasabahu ila diini diinkaana u nisbeeyo oo yidhaahdo diinkuu ka mid yahay yidhaahdo walam yakun lahu aslu min addiini diinkana uusan asal ku lahayn diinkana wax asalu ku leeyahay aynan jirin oo yarjicu ilayhi diinka uu noqonayo shay diinka u noqonayana uusan ka mid ahayn fa huwa dalaalatun waa baadi weeye buu yidhi waaddiinu barii'un minhu wa sawaaءun fii dalika waxaa eg arrintaasi ha noqoto masaa'il اlictiqaadaat aw alacmaali aw alaqwaali الظaahirati wاlbaطina masaaisha muctaqadka la yidhahdo masaa'il اliimaan haba noqoto hadday rabtaa la isku khilaafa iyada ha ka mid noqoto wuxuu ictiqaadiyey oo la yimid waxay khilaafsan muctaqadkii ahlu sunnaha acmaashii ahlu sunnaha wax khilaafsan ou la yimaado qowlkii ahlu sunnaha wax khilaafsan uu la yimaado arintaas waxa weeyaan yani waxay soo gelaysaa diinkana beri buu ka yahay waana bidca dalaalo ah buu odhanaya w rawaahu abu daawuud watirmudi baa wariyeen abu daawuud iyo tirmidi baa xadiidkaa soo saaray wa qaala tirmidi baa wuxuu yidhi xadiiun xasanun saxiixun waa xadiid xasana oo saxiix ah weeyaan buu yidhi alxadiiu taasicu wاlcishruun can mucaadin radi allahu canhu qaala qultu ya rasuula الlah أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج, وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ خطيئة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا, ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلساني قال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث التاسع والعشرون حديثك يعني السقال يا لباتنات مروي عن معاذ معاذ بن جبل رضي ayaa laga wariyey qaala mucaad wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow akhbirnii iiga waran oo ii sheeg bicamalin camal ii sheeg shaqo yudkhilnii igelinayo markaan la imaado camalkaasi camalkaas sababtiisa oo ku gelayo aljanna camalkaasoo yudkhiluna aljanna jannada igelinayo wayubaaciduna iga fogeynaya min annaari naartana iga fogeynayaah ii sheeg qaala nebigu wuxuu yidhi laqad sa'alta waad weydiisay mucaadow can cadiimin arin weyn baad weydiisay arin aad u weyn baad i weydiisay wainahu laakiinse arrinkii layasiirun waa mid sahlan weeye calaa man yasarahu اllahu ilaahay qofka u fududeeya calayhi asaga u sahlo oo ku fudud yahay laakiin waa shay weyn wey shayga marka jannada ku geeyo cadaabkana kaa fogeeya waxa weeye tacbud اllaha allaad caabudi laa tushrikuu bihi shaya waxna ha la wadaajin laa tushriku wadaajin maysid bimacnaa ha wadaajin wey bilaahi waa yani khabarun bimacna inshaa bimacna alamri waxaa la yidhaha laa tushriku billaahi alla u sharig yeeli maysid lama wadaajinaysid bihi allah shay-an waxba la wadaajini wey wa tuqiimu waad oogi asalaata salaadii baad oogi wa tu'ti zakaata zakadiina waad gudan oo waad bixini wa tasuumu ramadaana bishii ramadaan baad soomi wa taxuju lbeyta beytkii oo baytullahi alxaraamna waad xajinaysaa uma qaala markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi asagoo hadalka usii wado intaas waxaa weeye waa arkaanta islaamka oo tiirarkii waaweynaa weeye waxyaalihii nawaafisha ahaabaan haddana ku faraya alaa adulluka ma ku tusaa calaa abwaabi alkhayri khayrka irdihiisa ma ku tusaa mucaadow waxau yidhi rasuulka allow itus wey markaasuu yidhi asawmu soonkii junnatu soonka horaa loo soo sheegay watusuumi ramadaan kii waajibka ahaa kan waa kii naafilada ahaa sunnada ahaa weeye asawmu soonkii junnatun gaashaan weeye oo naarta ayuu gaashaan kaaga yahay wasadaqatu sadaqaduna tudfiu waxay demisaa alkhatii'ata gafkaadibay tirtirtaa kamaa yudfiu sida oo u demiyo almaau biyihi annaara dabkasay u demiyaan biyo markii dab lagu shubaa dabku waa damaa sidaasoo kalebaa gafkaadiina ilaahay subxaana wa tacaala sadaqadii oo ugu deminaya sadaqadaana markii tii tatawuca ahayd wey wa tii zakada ahayd wa zakaatana loo soo sheego waan soo marnay wey wa salaatu rajuli ninkii qofkii salaadiisii alrajulu min baabi taqliib baa la yidhahda rag iyo dumar ko doona ha noqdo salaadu rajuli qofkii salaadiisina min jawfi leyli habeenka dhexdiisa calooshiisa oo tukado habeen madowgii oo tukadaahina ayadana tudfiu lkhaiia weeyaan gafkii bay tirtiraysaa baa loo jeeda uma markuu intaa nebigu sheegay waa salaatuleylkii oo tanna ilaa salaadii faradka ahayd waana loo soo sheegay tii salaatuleylkii sunnadii ahayd weeyaan uma talaa nebigu wuxuu akhriyey aayadda fii suurati aliflaamiima sajda ku jirtuu akhriyey tatajaafa junuubuhum can اlmadaajici yadcuuna rabbahum khawfa waطamca wmima rasaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kaanuu yacmaluun ilaa aayaddaa laga gaaro ayuu akhriyey tatajaafa way fogaataa dadkii ahlu khayrka muminiintii oo salaatuleelkii khayrka tukanaya junuubuhum dhabadnan dhinacyadoodii ayaa can ilmadaajici makaanu jiifkoodii bay ka fogaataayo firaashkoodii ka kacaan markaas ilaahay caabudaan yadcuuna rabbahum khawfan wa ayagoo rabbigooda baryayo oo caabudayo rajana ilaahay ka qabo yacni jannadiisii cadaabkiisana ka cabsanaya wey ilaa aayaddaas yacmaluu laga gaaro uma qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi alaa ukhbiruka makuu sheegaa mucaadow bira'si lamri arrinka madaxiisa meesha madaxa u ah makuu sheegaa wa camuudihi tiirkiisase makuu sheegaa wa dirwati sinaamihi kurskiisa baarkiisa meesha ugu sarraysa ahayd ma kuu sheegaa ii sheeg wey qultu waxaan idhi balaa yaa rasuul allah ii sheeg rasuulka ilaahayow qaala markaasuu rasuulku yidhi ra'sulamri arrinka madaxdiisu madaxiisu waxa weeye alislaam waa tawxiidka u horeeyo wey islaamnimadii wey wa camuuduhu tiirkiisana yani madaxiisu waxa weeye waa islaamnimadii wa camuuduhu tiirkuna waa asalaatu salaadii wey wa dirwatu sinaamihi kurskiisa baarkiisa dirwat sanaam sanaamka kurska geela la yidhaahdaa geelaas marka wuxuu leeyahay baarka waxaa la yidhahdaa kurska korkiisa tin baa ku taalla tintaasaa loo jeeda dirwada korkasi saaran baarkaas kurska korkiisa saaranna waa meesha ugu sarraysee waa aljihaadu aljihaadu fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa lagu dagaalamo wey uma qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi alaa uhbiruka bimilaaki dalika kulli arrinkaasoo dhan waxa milkiye uruursado oo milkiyey oo waxaaso dhan aad ku milkinayso makuu sheegaa weeyaan qultu balaa yaa rasuul allah ii sheeg baan i rasuulka ilaahayow fa akhada bilisaanihi nabiga markaasuu carabkiisa qabtay carabkiisu inta soo baxsho gacantiisa ku qabtay qaala markaasuu rasuulku yidhi kufa calayka haada midkaan dadka ka celi reeb ka jooji carabkaaga yacni waxaanan ilaahay radihiisa ahayn ha ku hadlin qultu markaasaan waxaa inuu yidhi yaa nebiy allah nebigii allow wainaa anagu lamuaakhaduuna miyaan kuwa loo qaban miyaan nahay bimaa natakalamu bihi waxaan ku hadlayno miyaana loo qabanayna laku ciqaabaya beri ma waxaan ku hadalnaa naloo qabanaya qaala markaasu wuxuu ku yidhi fakiladka ummug hooyadaa ha gablantee yani min duca waay yani maahan habaar maaha waa hadal lahjada caadiga oo dadka maarata lagula hadlo wey hooyadaa ha gablanta oo kale wey mucaadow wahal yakubu nnaasa dadkii madax madax ma ugu ridaa fi naari naartii maku foorariyaa calaa wujuuhihim wejiyadooda weji weji naarta dadka ma ugu ridaa aw calaa manaakhirihim ama sansan sankoodii ma ugu ridaa ilaa xasaa'idu alsinatihim carabyadooda waxay gurtaan mooye ma wax kalaa weji weji iyo madax madax iyo sansan ugu rido ma wax kala ugu rido weeye maya wey waxa carabkaada oo gurto oo shaqaysatid oo kasbato oo xumaan ah kaa unbaa sababteeda yaad naar ku geli weeyaan madax madax lagugu tuuri sanka iyo wejigii laguu hormarinaya rawaahu tirmidiyu baa wariyey wa qaala xadiiun xasanu saxiixun xadiidkan marka waa xadiid weyn wey maxaa yeelay laqad sa'alta can cadiimin buu yidhi jannada ilaahay oo la helo cadaabkana laga fogeeyo qofku shay sahlan ma aha waa shay aad u weyn waay shaqo badan u baahan wey maxaa yeeley ilahay qur'aanku ku leeyahay faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljanna faqad faaza qofkii cadaabka inta laga fogeeyo jannada ilaahay la siiyaay qofkaas waa guulaystay weeyaan faws buu helay weeyaan laakiin arrinkaa waa fududyo yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ciddii ilaahay oo u yasiro waa u fududdahayo kuma adka weeyaan waa sahlan tahay wey dhib kuma aha waxayna la mid tahay aayadda faama man acطaa waاtaqaa wasadaqa biاlxusnaa fasanuyasirhu lilyusra qofka ilahay u fududaynayo waa u sahlan tahay kii kalena ilahay waa ku cuslaynaya weyaan marka dadka ahlu sacaadada ah ilahay waa u fududeeya dadka ahlu shaqaawadana ilaahay waa ku adkeeya weyaan wuxuu nebigu markaa amray wixii jannada gelinayey waxa weeye waa islaamnimadii arkaanta islaamka shahaadateynka loo hormariyey shirki inuu ka fogaado salaadii ooga sakadii la yimaado soonkii xajka uu la yimaado uma nawaafishii baa la faray maxaa yeelay addoonku mar alla markuu faradka markuu guto sunadana uu la yimaado allah waxyaalaha uu jecelyahay ka mid tahay ayay ka mid tahay sida axaadiistu ay tilmaamayso weeyaan kabacdina markaasuu nawaafishii wuxuu ka sheegay soonka inuu soonka sunnada ah inuu yahay naarta ilaahay uu kaga fogeynayo qofka sadaqaduna sadaqatu sir in ay tahay sadaqada sirta loo bixiyaahi inay maaragtay allah caradiisa ay demiso gafafkaadana ilaahay ku dhaafayo axaadiis badanoo tilmaamaysaa jira salaatuleylka oo qofku inta soo kaco ilaahay uu caabudo oo ragcaad uu tukadana iyadana ajri bay leedahay baad ogtihiin faa'iidada ay leedahay wey taasna wuu u sheegay kabacdi islaamnimadii iyo wuxuu sheegay salaada inay xukmi weyn tahay wuxuu sheegay jihaadku fii sabiili اllah inay acmaasha ku ugu fadli badan ay yihiin adigoo u dagaalamaya litakuuna kalimat اllahi hiy kelimadda alla keli ina kor noqoto laakiin adduunye iyo maaragtay masaalix kale inaadan u dagaalamaynin wey markaasu waxaa weeye arrimahaasoo dhan waxa kulansaday waxa weeye carabkaaga inaad dadka ka ilaashato maxaa yeelay carabka waxa weeye yacni qofka halaag badan ayuu sababaa axaadiistii carabka ku saabsanna horaan u soo marnay waxaa weeye man kaana yu'min biاllahi walyowmi اlآakhiri falyaqul khayra aw liyasmut axaadiistaasaa ka mid ahayd weeyaan hada wbiاllahi towfiiq wsala اllah wslm cala nabiyina mxamed